bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa cabdulcaziiz bnu cabdillaahi wa huwa aluweysiyu qaala xadaanii cabdulcaziiz bni muxamed wahuwa adaraawardiyu can cabdilmajiid bni suhayl bni cabdiraxmaan can cabdilmajiid bni suhayl بن cabdiraxmaan can yaxya bni cabaad abi hubayrata can saciid bni jubayrin can cabdillaahi bni cabaas qaala kana nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli abeenkii haddii uu istaago fasallaa uu tukanayo faqadaa salaatahu salaadiisii ou dhammeeyo yuhnii cala allahi allow ammaanayay bimaa huwa ahluhu wuxuu alle mid ahal u ah uu yahay uma yakuunu min aakhiri kalaamihi kalaamkiisa aakhirkiisa waxaa ahaanayo waxaa ahaanayay allaahuma ijcal lii nuuran allaahuma yaa allahu allow ijcal lii ii yeel nuuran nuur fii qalbi qalbigayga dhexdiisa wajcal lii nuuran fii samcii nuur ii yeel maqalkayga dhexdiisa wajcal lii nuuran fii basarii araggayga nuur ii yeel wajcal lii nuuran can yamiinii midigtayda xaggayga xaggeeda nuur igaga yeel wa nuuran ii yeel can shimaali bidixdeyda wajcal lii nuuran bayn min bayni yadaya horteyda wa nuuran min khalfii nuur gadaashayda wasidnii nuuran wasidnii nuuran wasidnii nuuran ayb xadiidkana isnaadkiisu waa saxeix ayb kii hore una la macno yahay qaala xadaثanaa ismaaciil wahuwa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaثanii malikun huwa malik bnu anas imaamu daari اlhijra can abi الzubayr can طaawuus abu zubayr huwa almaki muslim moxamed bnu muslim bni tadrus can طaawuus alyamaniy can cabdillaahi bni cabaas qaala kana rasuulu اllahi sal ll ly slama nebigu wuxuu ahaa idaa qaama ila asalaati salaad hadduu isu taago min jawfi lleyli habeenbarkii qaala wuxuu dhahay allaahuma laka alxamdu allaahuma yaa allahu allow laka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta nuuru samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul midka iftiiminayaa tahay adiga nuurkaagayna ku iftiimayaan ayb anta nuuru samaawaati ay munawiru samaawaati waalardi ayaa tahay adiga waman fiihinna iyo waxa ku dhex jiro walaka alxamdu ammaan aday kuu sugnaatay anta qayaamu samaawaati waalardi samaawaat ciraryaalo iyo dhul midka u taagnaanshiyo badan ayaa tahay oo samaawaadka samadan iyo cirkan iyo dhul cirkan iyo dhulkan iyo inta ku dhex jirta maamulkooda adaa u taagan qayaam iyo qayuum labadaba waa amhilat lmubaalaga weyaan ayb walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta rabu samaawaati waاlardi waman fiihinna samaawaad iyo dhul iyo waxa ku dhex jiro rabbigoodaa tahay yacnii adaa iskale adaa abuuray adaa maamulo wa rabbi saddexdaa macno waa almaalik alkhaaliq almudabbir anta alxaqu anta ilaahu adigu alxaqu ayaa tahay allihii jiritaankiisu dhab yahay ayb cibaadadiisu ay xaq tahay rabbinimadiisu xaq tahay wa wacduka alxaqu ballanqaadkaaga yaboohaagaa xaq ah waliqaa'uka alxaqu waliqaa'uka la kulankaagina alxaqu weeyaan waljannatu xaqun wannaaru xaqun wasaacatu xaqun allaahuma laka aslamtu ilaahu adaan isu kaa dhiibay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adiga korkaaga keliya unbaan tala saartay marka allahuma laka aslamtu yacni waxaa ka muuqanaysa marka ilaahu adaan kuu hoggaansamay qalbigayga iyo jawaarixdayda adaan kuu hoggaamiyey marka adaan xaggaaga usoo qasday oon cibaado kugu soo qasday wa bika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu korkaaga un keliya un baan tala saartay wa ilayka xaggaagan anabtu usoo laabtay wa bika adigaan khaasamtu kuu dooday oo adiga xaqnimadaada iyo cibaadadaadan u dooday waa adduunku ilaa waa laba saf labadaa saf marka wuxuu leeyahay anigu dadka adiga cibaadadaada in adiga kaligaa lagu caabudo ayaan sidaasaan ku dooday oo aan u taaganahay inay fusho ayb wa ilayka xaakamtu adaan kuusoo ayaan kaa xaakim dhigtay oo qadiyad iyo markaa yacnii garsoor iyo waxaasoo dhan ada xaggaagan ula soo laabtay ayb oo ma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah taasaan ka dhabeeyey waayo waa fuliyey xaggaagan usoo xugun tegey ayb faqfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wa akhartu aan dib dhigay waa asrartu aan siraystay waa aclantu aan muujiyey wa anta ilaahii adigu macbuudkaygaa tahay laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahani ayib xadiidka marka waxaa ku jirto nebiga sida uu ihtimaamka usiin jiray habeenkii inuu salaad kusoo jeedo oo tahajud sameeyo ilaahay xuso waxaa kaloo xadiidku tusaya ama daliil uu u yahay macrifada nebiga sal lla ly slam rabbigii uu yaqaana siday u weyn tahay waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa ee alla marka wax la weydiisanayo ammaan in laga hormariyo iyadoo nebiga lagu dayanayo waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa ama ku sugan ishaaro uu ishaarayo jannada iyo naarta inay hadda joogaan makhluuqna ay yihiin ayb qaala xadaثna اlwaliid bnu صaalح qala xadaثna cubayd الlahi bnu cmri can zayd bni abi unaysata can yunusa bni khabaab can naafic bni jubayr bni mطcim can ibni cabaasi qaal kana الnabiyu sal ll slam yadcuu nebigu wuxuu ahaa inuu ducaysanayo ou dhahayo allahuma inii as'aluka alcafwa allahuma yaa allahu allow inii as'aluka waxaan ku su-aalanayaa alcafwa cafis waalcaafiyata caafin inay caafiso fi dunya waalaakhira adduuniya aakhira dhexdeeda allahuma inii as'aluka alcaafiyata caafiyaan ku weydiisanayaa fii diinii wa ahlii diinkayga iyo ehelkayga dhexdeeda oo ehelkaygiina inaad ii caafiso diinkiina ii ilaaliso ad ii caafiso ustur cawraatii ustur cawratii cawradeyda astur wa aamin ilaahu nabadgeli rawcatii argagaxayga yacnii waxaan ka baqayo ayb khawfka iyo cabsida iyo argagaxa aan ka cabsanayo ilaahu iga aamiyaan waxfadnii ilaahu i ilaali min bayni yadaya horteyda wa min khalfii gadaasheyda wacan yamiinii midigteyda wacan yasaarii bidixeyda wa min fawqii korkayga wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelaya an uqtaala in la igaado min taxtii xagga hoose in la iga gaado oo cadaab aanan filaynin hoos iiga yimaado ayb ikhtiyaalku waxaa weeyaan qofka markau gaadnimo u halaagsamo iyadoo la gaadaayo uu halaagsamo saa uu ku halaagsamo marka wuxuu leeyahy wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa ilaahu adaan ku magangelaya an ubtaala min an ubtaala in la igaado min taxtii xagga hoose in la iga gaado oo anoon iska jirin hoos la iga dafo oo la iga gaado culimada qaarna waxay ku macneeyaan marka taasi in laga wado dhulka inuu la go-o khasfi iyo sidaas oo kale ayb yaan allow kaa magangelaya ayb ducadaa marka nebigu mar haddii la yidhi kaana yadcuu inuu in badan ku ducaysan jiray ayaa laga qaadana ayb waxaa kaloo xadiidka ku sugan in laysku booriyo alxahu calaa ducaa'i salaamati min alaafaat isku boorin laysku booriyo aafaadka qofka inuu alla ka nabadgeliyo ayb waxyaabaha marka balaayada inuu qofka alla uu ka hayo iyo inuu rabbi rabbi ilaaliyo waxyaabahasaa marka laga qaadanaya ducooyinkanna marka macaani badan buu nebiga ku koobay sala allahu alayh waali wasalam qala xadahanaa caliyun wahuwa caliy bn cabdillahi almadiniy qala xadahanaa marwanu bnu mucaawiya wahuwa marwanu bnu mucaawiyata alfazaariy qala xadahanaa cabdulwaxid bnu ayman qala xadahanaa cubayd bni rifaacat azuraqiy can abiihi rifaacat bnu raafic qaala lama kaana yowmu uxudin maalintii uxud markay ahayd wankafa'a almushrikuuna mushrikiintuna ay rogmadeen oo ay markaa yacnii jabeen ayb wankafa'a almushrikuuna mushrikiintiina marka ay soo gadoomeen qaala rasuulu llahi sal ll ly slam rasuulku waxa uu yidhi istawuu sinma xataa uhniya calaa rabbi caza wajalla ilaan rabbigay ammaano saan rabbigay u ammaano saf safka sima ayb fa saaruu waxay noqdeen khalfahu gadaashiisa nebiga sufuufan sufuuf iyagoo u saaxiiba fa qaala waxa uu yidhi allaahuma laka alxamdu kulluh allaahuma yaa allahu allow laka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay kulluhu dhammaantiis ammaanoo dhan xamdi buu ka bilaabay allaahuma yaa allaahu allow laa qaabida mid celiya oo laabaa ma jiro limaa basadta waxaa adigu fidisay waxaad adigu fidisay mid celin kara oo laabi karaa ma jiro <coughs> waa ammaan marka allow ammaana walaa muqariba mid dhoweeyaa ma jiro limaa baacadta waxaa adiga fogeysay walaa mubaacida ku fogeyn karaana ma jiro limaa qarabta waxaa adigu dhoweysay umuur oo dhan aday kuu dhammaatay wa qudradaada iyo sida adiga aa rabta bis unbaa jiraysa wa marka nin fogeyn kara male qofuu alla dhoweeyey nin dhoweyn karaa male qofuu alla fogeeyey subxaanahu wa tacaala cid wax siin kartaa male qof oo alla wax u diiday cid wax u diidi kartaa male qof oo alla wax siiyey taas marka allana ammaanay u tahay annagana waxay noo tahay inaan wixiina dhaafana inaan ogaano in qadar alla nagu dhaafeen wixii markaa naga na aan haysanana inaysan na dhaafi lahayn marnaba ayb walaa muctiya limaa manacta ku siiyaa ma jiro waxaa adiga diiday walaa maanica mid manciyaa ma jiro limaa acdayta waxaad siisay allaahuma bsud calaynaa ilaahu korkeenna ku fidi min barakaatika barakaadkaada raxmatika naxariistaada wafadlika fadligaaga wa risqika iyo risqigaaga allahuma ya allahu allow inii as'aluka annaciim waxaan ku su-aalanayaa annaciima ayaan ku su-aalanayaa nicmo badan almuqiima ee joogto ah jannadii waay alladii ka nicmadaa oo laa yaxuulu aan wareegaynin walaa yazuulu aan zuulaynin allahuma inii as'aluka annaciima yowma alcaylati allahuma ya allahu allow asaluka inii as'aluka waxaan ku su'aalanayaa aalanayaa an naciima nicmaan ku su'aalanayaa badan yowma alcaylati faqriga maalinkiisa maalinta ay dadku baahi iyo faqriga ay qabaan ilaahu waxaan ku su'aalanayaa nicmo walamna ayaan ku su'aalanayaa nabadgelyo yowma alxarbi dagaalka maalinkiisa allahuma ya allahu allow caa'idan bika caa'idan xaalaan ahay mid magangelaya bika adiga ku magangelayo ama allaahuma ya allahu allow caa'idan ay uciidu bika masder marka faa ficilkiisa booskiisii la dhigay oo kale allaahuma ya allahu allow caa'idan ay uciidu waan magangelayaa acuudu waan magangelayaa bika adaan ku magangelayaa acuudu ay acuudu bika adaan ku magangelayaa min suu-i maa baan kaa magangelayaa shay xumidiis acdaytana aadana nasiisay ayb waxaadna nasiisay xumaantiisa ila shayga alla ku siiyey wuxuu noqon karaa adiga mid fidnaba kugu noqdo ayuu noqon karaa oo ilmaha iyo maalka iyoy dadku u jacayl badan yihiin iyagaasaa fidna noqon kara khadir markii uu dilay wiilkii waa kii yidhi waama algulaamu kaana abawaahu mu'minayni fakhashiinaa an yurhiqahumaa طuqyaana wakufra faaradnaa an yubdilahumaa rabuhumaa khayra minhu zakata waaqraba ruxma marka halis marka ilmihii waxaa laga yaabaa waalidku inay fidnaba u noqdaan oo kuba gaalooba iyaga dartood iyaga dartood inuu wax usoo xado dartood inuu wax u dilo wax badan baa imaan karta cadaabay kugu noqon karaan oo alla wuxuu yihi falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati اddunyaa watashaqa anfusuhum wahum kaafiruun maalkii sidoo kale ayb waxaa ilaahuna siisay xumaantoodaan kaa magangelaynaa wa shari maa manacta minaa waxa aad naga mancisay ood noo diiday shartiisa ayaan allow kaa magangelaynaa ayb waxaa dhici karta marka wa shari maa manacta minaana marka maxay noqone wixii adiga laguu diiday maba haysatidba say shar kugu noqonayaan allaaba kuu diiday maba haysidba kaas adiga waxaa adiga lagu siiyey waa la gartay say shar kugu noqonayaan laakiin waxaan lagu siinin maba haysidba say shar u noqonayaan waxay u noqonayaan shar xaasidnimo adiga laguma siinin qof kalaa la siiyey xaasidnimaad marka keentay waxay kaa maqanaa marka shalay kugu noqdeen ayb marka xasadkaa loo jeedaa iyo waxa ka dhasho xaasidnimada ee foosha xun leanna xaasidnimada waxunaa ka dhasho dilaa ka dhasho sixiraa ka dhasho badan baa ka imaanaya ninka xaasidkaa ee qalbiga ka gubanaya marka dabkiisaas wuxuu ku damiyo ayuu rabaa haddii uu marka heli waayo waa inuu qofkii uu xasdayo uu dilo haddii dilkiisa uunan awoodeyninna inuu sixir iyo wax lamida sameeyo waa gaalnimo iyadana sixirkaas ama dariiq kufri baa loo mara allahuma ya allahu allow xabib ilayna aliimaan iimaankana jeclaysi wazayinhu fii quluubina quluubteennana ku qurxi wakarih ilayna alkufra kufriga ilaahuna nacsiih walfusuuqa faasiqnimada walcisyaana iyo cisyaanka ilaahu iimaankana jeclaysii buu leeyahay wazayinhu fii quluubina gaalnimadana nanacsi asalku waaba saasba in la naco waayo qofka muuminka oo kufriga iyo dadkiisaba ou naco weeyaan ayib haddana marka ilaahay buu kasii baryayaa inuu ku sugo khasladaas wajcalnaa min alraashidiin ilaahu naga dhig kuwa hanuunsan allahuma tawafanaa muslimiin ilaahuna na oofso annagoo muslimiina waaxyinaa muslimiin ilaahuna noole annagoo muslimiina waalxaqnaa bisaalixiin dadka suusuubanana haleeshii hayra khasaayaa kuwa hoogay xaal aanan ahayn walaa maftuuniina kuwa la fidneeyey xaal aanan ahayn allaahuma qaatil ilkafara ilaahow gaalada la dagaal aladiina kuwaas oo yasuduuna can sabiilika jidkaaga dadka ka celinayaan wayukadibuuna rusulaka rusushaada beeninayaan waajcal calayhim ilaahu korkooda waxaad yeeshaa rijzaka cadaabkaaga iyo wacadaabaka cadaabkaaga allahuma ya allahu allow qaatil ilkafarata aladiina uutu lkitaab ilaahu gaalada kitaabka kuwa la siiyey waa yahuudiya nasaaree la dagaal ayb ilaah alxaqi yaa ilaaha alxaqi yaa ilaaha alxaqi xaqa ilaahiisu ayb marka uutu lkitaabda waxa uu leeyahay waxa ay tahay jihaadka ahlu kitaabka iyo kan mushrikiinta kan ahlu kitaabka culimada waxay dhahaan aada aakad usii aban jihaadu ahli اlkitaab yaa aad aakad u ah aadna u xoog badan ayb fadli badanna saasay yidhaahdaan isagaa ka fadli badan ka kale xataa ayb leanna kufrigoodu wuxuu ku dhisan yahay ogaal bacda cilmin ayay iyagu marka ilaahay diideen dadkiina cilmi iyo ogaal ay og yihiin bay uga hor istaagayaan diinkiisa waa ka xun yihiin marka mushrikaan iska mushriga iska gebgeb leh oo isaga aan waxba kala garanaynin banaan iyaga ka daran marka kuwan baa ka daran ayb qaala caliyun caliy bn madini waxau yihi wasamictuhu min moxamed bni bishrin waasnadahu waana ii isnaadiyey walaa ajii'u bihi lama imaanaya laakiin riwaayada moxamed ibnu bishrin buu sheegaa ayb marka de xadiidka waxaa laga qaadanaa xarbiga iyo dagaalka marka lagu jiro ducada ahmiyada ay leedahay ayb nebiga sidau dadka inuu khayrka baro ugu dadaali jiray safta waa ducaysanaya dhegaysta waa ayb waxaa kaloo laga qaadanaya addoonka muuminka inuu aada ugu dadaalayo badbaado iyo liibaan asbaabteedana inuu qabsanayo isagoo ilaahay kaalmaysanayo subxaanahu wa tacaala baabu ducaa'i cinda alkarbi kurbada agteeda ducada la akhristo caddaynteediibuu u baab yahay ducaaulkarbi marka way badan tahay murugta iyo markay timaado ducooyinka aad bay u badan yihiin ducooyinkaas jumlo badanna imaamu nawowi alimaamu nawowi kitaabkiisa adkaarka ayuu ku ururiyey ayb meeshaas marka eh, xilligaas qofka ay kurbada hayso ducada uu akriyo si kurbada looga faydo ama qaylsiga uu qaylsadana waxaa la yidhaahdaa alistigaatha waxaa la yidhahdaa alistigaahatu billaah waa gurmad buu dalbayaa ilaahay buu u qaylinayaa ayib xaaladaas marka qofka kurbada iyo murugta ay hayso cidda markaa qalbigiisa ku jirto ee ku xiran ee ku weyn ayuu qofka u qaylsadaa waqtigaas marka ninkaad soo axadka aada soo xasuusan weysay ma caabudid adiga kaa marka xilligaas ay kurbada ku hayso axadka aada soo xasuusan weysay ma weyneyneysid wamaa qadaru qadarullaha xaqa qadrihi marka ayb axadka aada goortaas soo xasuusatana oo aada aaminto kurbada cid kale inaynan kaa feydi karin isaga maahane ee qofkaasi marka ama aada u qaylsato kaasaad marka adiga cubuudiyadiisa aad muujisay ayb walidaalika istiqaatadu qeyb ducada ka mida waayo waana kasii khaasan tahay ducada ducadaa caama istiqaatada khaas ah leanna istiqaatada waxay gaar ku tahay shiddada iyo kurbada ayay gaar ku tahay ducaduna waa caam iyada fi shidda fi saraa fi saraa'i wadaraa labadaba ducada duco waa la dhahaa waxa la akhristo laakiin marka ay tahay murug ku hayso iyo dhib ku haysto in lagaa faydo taad alla ugu yeeranaysaa waxaa la yidhaahdaa istiqaatha yaa iska leh marka axadka ducada lahaa iska leh adducaa huwa alcibaada duca waa cibaadau yidhi nabiga sal ll ly slam allah wuxuu yidhi man yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah axadka kurbaysan ee murugeysan yaa ajiibo hala ajiibo a ilaahun maca allah macbuud alle la maciis ah oo la caabudo miyaa jiro ayb marka istiqaafada waa inay duca waa inay cibaado tahay waxyaabahaas marka ilaa qofku markay kurbada haysana waxa kurbada faydi og waa towxiid alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu leeyahay yacni balaayada iyo shidada iyo murugta wax kor yeelaa ma jiro towxiidka aan ahayn walidalika wuxuu yidhi ducaau lkarbi kulligeed waa wada tawxiid ducooyinkan hadda fiiri oo halkan baabkan uu ku keenayo imaamu lbukhaari towxiid wada waayo dhammaanteed laa ilaha ila allahu baa ka buuxda kuwo kaleo uunan keeninna sidoo kale allahu allahu rabbii laa ushriku bihi shay-an keligeed ninkii murug hayso sidaa ha aqriyo nabiga saas asmaa uu ku yidhi allahu allahu rabbii laa ushriku bihi shay-an ilaah waxaasaan rabaa waxaasaan rabaa maaha inaad dhahayso allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-an yani allah allah rabbigay waayo wax aan cid aan wax la siinayoon la wadaajinayana ma jirto intaas kurbadaadii murugtaada waa fayde leanna maxaa yeele ilaahay baa isu dhiibtay subxaanahu wa tacaala ducadii sidoo kale nabiyullaahi yuunus uu akriyey laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin intaas bisay ahayd ninkii aqriye iyadana kurbada ilaahay waa ka fayda qala xadaanaa muslimu huwa muslim bnu ibraahim alfarahidiyu qala xadaanaa hishaamu qala xadaanaa qataadatu can abi lcaaliyata wahuwa abulcaaliyata alriyaaxi rufeyc can ibni cabaasin qaal kana nabiyu sal l l slam yadcuu cinda alkarbi nabiga wuxuu ahaa mid inuu alla baryayo murugta agteeda laa ilaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaha ila allahu rabu الsamaawaati wاlard warabu اlcarshi اlcadiim ayb sidaasuu dhahayey qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed wahuwa اlmusnadiyu qala xadaثna cabdاlmlik bnu cmri wahuwa abu caamir alcaqadiyu qala xadaثna cabdاljaliil wahuwa cabdاljaliil bnu caطiyة alqaysiy saduq yahim can jacfar bni maymuun wahuwa tamiimiyu saduq yukdi qala xadaanii cabdالraxman bnu abi bakrata anahu qaala liabiihi aabihiibu wuxuu ku yidhi yaa abati aabow inii asmacuka waan ku maqlayaa tadcuu kula kadaatin subax kasta waad ducaysanaysaa oo waxaad dhehaysaa allahuma caafinii fi badanii allahuma caafinii fi samcii allahuma caafinii fi basarii laa ilaaha ilaa anta tuciiduhaa halaaan baad ku celinaysaa xataa tumsiya ilaa aad ka galabaysato wa xiina tusbixu halaaan marka aad waa beriisatana saddex taquulu allahuma inii acuudu bika min alkufri waalfaqri ayaa dhahaysaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri ilaahu kufri baan kaa magan galay fidno ka weyn ma jirtoo la tasawuri karo leanna aayatiinkiis waa naar lagu waaro alkhuluudu fi nnaar wax ka xun marka male waalfaqri faqri baan ilaahu kaa magan galay faqriga marka nebiga allow ka magan galay miskiinnimadana waxaa la wariyey allahuma axiinii miskiinan in marka miskiinnimada iyo faqriga miskiinnimadaa roon faqrigu waa daran yahay qofkana wuxuu ku xambaari karaa waxaan wanaagsanayn allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri ayaan kaa magan galayaa laa ilaaha ilaa anta tuciiduhaa halaaan saddex baad ku celinaysaa xiina tumsii markaad galabaysanayso iyo waxiina tusbixu halaaan eh, sidaa maxay tahay faqaala wuxuu yihi nacam yaa bunay samictu rasuula اllahi sal ll slam yaquulu bihina waxaan maqlay nebiga oo dhahayo wa ana uxibu aniguna waxaan jecelahay an astanna bisunnatihi sunnadiisa inaan ku daydaan jecelahay nebigaan ka arkay anigana sunnada nebigaan jecelahay alfeeri marka sidoo ugu dadaalayo qaala waqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi dacawaatu lmakruub qofka la kurbeeyey ducooyinkiisa allaahuma raxmataka arjuu sidan weeyaan allahuma yaa allahu allow raxmataka naxariistaadan arjuu rajaynayaa walaa takilnii ha igu hallaynin ilaa nafsii nafsadeyda darfata caynin il milicsigeed ilbiriqsi ha igu hallaynin nafteyda waaslix lii shanii shanigayga hagaaji kullahu dhammaantiis laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga maahani xadiidka abu daawuud baa wariyey kitaabu ladab min sunanihi nasaa-i ibnu sunnina way soo saareen fii camali اlyawmi walleyla ayay kusoo saareen ayb waana xadiid saxiix xasan ah waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan dacawaat lmakruub sidan weeyaan allahuma raxmataka arjuu walaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin waaslix lii shanii kulah laa ilaaha ilaa anta waa yartahay wax yar qofku waa xifdin karaa murug iyo kurbo markay qabatana iyada ayuu ku dadaalayaa tawxiid baana ku jira dabcan waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa maalinta gelinkeeda hore iyo gelinka dambe in adkaar ilaahay in la xuso subaxa iyo galabka qaala xadaثanaa moxamed bn cabdالcaزiiz qala xadaثanaa cabdالmalik bn الkhaطaab bn cubayd الlahi bn abi bakrata wahuwa maqbul rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmfrad ibn اlqaطani اlfasina waxa uu yihi xaaluhu majhuulat majhuul lxaal ayuu ku sheegay qaala xadaثanii rashid abu muxamed waa rashid bnu najiix alximaani ayaa la yihaha abu muxamed albasriyu saduq rubama akhطأ rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmfrad wbnu maaja ayb can cabdillaahi bn اlxaariث qaala samictu bna cabaasin yaquul ibnu cabaas oo dhahayaan maqlay kana nabiyu sal ll ly slam yaquulu cinda alkarbi nebiga wuxuu ahaa inuu dhahayay kurbada agteeda laa ilaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahan alcadiimu allihii weynaa alxaliimu dulqaadka badnaa allihii weynaanta badnaa dulqaadka badnaa laa ilaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha ila allahu rabu الsamaawaati warabu اlardi warabu اlcarshi اlkariim allahuma ya allahu allow isrif sharahu ilaahu shartiisa iga celi iga leex jumladan dambe marka isrif sharahu waxaa la gooni noqday cabdulmeligan cabdulmeliganna marka de majhuulu majhuululxaal weeyaan inta hore laakiin baabka awalkiisaanba kusoo marnay ayb ayb qaala baabu ducaa'i cinda alistikaarati istikaarada agteeda ducadeeda adducaau can اlistikaara istikaaradana marka waa dalab اlkhayr qofka inuu khayr dalbo arrin baad aadan ogeyn khayr iyo shar wuxuu kuu yahay allaad ku khayr dalbe marka khayr dalabkaas marka hadda wuxuu yahay waxyaabaha marka waajibka ah oo kale iyo waxyaabaha sunanka iyo waxyaabaha xaaraanta ka dheeraanshadooda iyo iyo kuwaas lagama istikhaareeyo leanna allaaba sheegayba in xaaraanta ka tegiddeeda inay khayr ku ku jiro waajibka samayntiisu inuu khayr ku jiro taa waa la sheegay si kale inaad markaa ugu istikhaaraysanaysa maahani waa dhici kartaa matalan waajibka waajib waxaa weeyaan waqtigiisu dheer yahay oo kale ee inaad hadda samayso iyo inaad berri samayso oo kale hadda ama sanada dambe oo kale inaad samayso iyo inaad istikhaaro marka u samaysa iyada waxba dhib male taas waa bannaan tahay alimaamu nawowi adkaarka sidau ku sheegayo waxaan ujeedaa sida uu ku tilmaamay kitaabkiisa manaasiga uga hadlay iijaazka ayb qala xadaثna mطrif bn cabdالlahi wahuwa alyasaariyu hiqat abulmuscab qala xadaثna cabdالرaحman bn abi اlmawaal huwa صaduq rubama akhطأ can mxamed bn اlmunkadir can jaabirin qaala kana الnabiyu sal ll slam nabigu wuxuu ahaa yucallimuna اlاstikaarata ayuuna barayay fi lumuuri arrimaha kasuurati min alqur'aani buu noo barayay suurad qur-aanka ka mida oo kale ayb kasuurati min alqur'aan marka waxay kutusaysaa ducadan tawqiifi inay tahay sidaan in loo akrinayo nebiga ka timid ayb iyo ihtimaamka nebigu siinayey qaala idaa hama bilmri hadduu arin ku hamiyo falyarkac ragcatayni ha tukado ayb laba ragca ha tukada labadaa ragco marka ma laba ragco u gooni ah istikaarada miyaa mase ayi ragcatayn waa uun ku xasilaysaa waxay u badan yihiin culimmada ayi ra haddaad doonto labada ragcee ka duhurka ka dambayso markaad tukato ducadii istikaarada waa aqrin kartaa ee salaad gooni iyada istikaaro bis u ah ma leh ayi salaad midda faradka haddaad tukata xataa waa u niyeysan kartaa ayb kadibna ducadaad aqrin kartaa haddii laakiin waqti salaad aan la joogin laba ragcoo istikaaro waa tukanay uma yaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma inii astakiiruka bicilmika allaahuma ya allahu allow inii aniga astakhiiruka waan waan kaa khayr dalbayaa bicilmika ogaalkaaga sifadaadaas cilmiga ayaan ilaahu kaaga khayr dalba adiga waxaan khayr iyo shar ma ogid miday yihiin allana wuxuusan ogeyn maba jiraanba oo cilmigiisu waa weyn yahay alla marka ilaahu sifadaadaas cilmiga ayaan kaaga khayr dalbayaa wa astaqdiruka waan kaa awood dalbayaa biqudratika awooddaadan kaaga awood dalbayaa yacnii inaad awood isiisaan kaa dalbayaa waxaanan ku tawasulayaa adiga awooddaada ayb macno weyn baa ku jira wa as'aluka waxaan ku su-aalanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn ayaan kaa su-aalanayaa xaggiisa fa inaka taqdiru adu waad awooddaa walaa aqdiru aniga ma awoodo wa taclamu waad ogtahay walaa aclamu aniga waxba ma ogi wa anta callaamu lguyuub waxyaabaha maqan kan oga kan og baa tahay adiga allaahuma yaa allahu allow in kunta taclamu haddii aad tahay inaad og tahay waaba og tahay oo sidaa waa tahay haada alamra arrinkaani khayran lii inuu khayr aniga ii yahay fii diini diinkayga dhexdiisa marka ana hada almra allahuma in kunta taclamu haada almra markaasuu marka arrinkii sheegaya khayran lii inuu yahay fii diini iyo wamacaashi iyo wacaaqibati amrii amarkayga cirib dambeedkiisa ow qaala fii caajili amrii wa aajilihi amarkay arrinkayga degdegaayo iyo midka dambe faqdurhu lii qadar wain kunta taclamu haddaad tahay inaad ogtahay ana hada alamra amarkaani sharun lii fii diinii wamacaashii wacaaqibati amrii ow qaala caajili amrii ow waaajilihi fasrifhu canii leexi canii xaggayga ka leexi wasrifnii anigana ileexi canhu xaggiisa iga leexi waqdur ii qadar li aniga alkhayra khayrka xayu kaana meeshu ahaadaba xayu wujida uma raddinii igu raalligeli marka raalligeli waysami xaajatahu xaajadiisa uu magacaabanaya marka xaajadiisu sheeganaya bacdi riwaayaad marka waxay tilmaamayaan ana hada alamra markuu maraayo inuu sheego qaarna hadda waa kan wa yusamii xaajatahu haddii marka weli uunan ku degin meel ku xasilin waa ku celcelinaa istikaarada haddii qalbigiisu meel u batana meeshaas buu ilaahay ku tala saarana qala xadaثna ibrahim bn اlmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaثna sufyaan bnu xamزة wahuwa sufyaan bnu xamزة aلأslamiy abu طalxaة almadaniy qala xadaثanii kahiir bnu zayd ayb wa huwa abu muxamed almadaniyu bnu mafanah yaa la yidhaha saduq yukhطئ can cabdالرaحman bni kacbi qala samictu jaabir bna cabdillaahi yaquul dacaa rasuulu اlahi sal ly slm fi hada اlmasjid nabiga masjidkan dhexdiis buu alla ku bariyey masjid اlfatxi ayb masaajidka masaajidkan aan joogno u leeyahay marka masjid اlfatxi ayuu ku sheegay masjid اlfatxina wuxuu leeyahay wuxuu ku yaalaa jabalu salcin agtiisuu ku yaalaa ayb buurtaasuuba ka mid yahay jabalu salcina buur madiina ku wareegsan masjid اlaxzaabna waa la yidhaha masjid اlaclaana waa la yidhaha almasjid اlaclaana waa la dhahaa meeshaan buu marka wuxuu leeyahy alla ku baryey yowma alihnaini wa yowma alhulathaa'i wa yowma alarbicaa maalin isniina talaado arbaco fastuji fastujiiba lahu waa la ajiibay bayna asalaatayni duhurkii casirka inta udhaxaysaa la ajiibay min yowmi alarbicaa maalintii arbacada duhur iyo casir inta u dhaxaysaa la ajiibay nebiga qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi walam yanzil bi amrun arrin iguma soo degin arrinka oo muhimun muhiim ah oo murug i gelinayo ghaa'idun oo aad u ka kan daran ayb ghaa'idun yacni daran ilaa tawakaytu waxaan u qasdi jiray tilka saacata saacaddaas fadacawtu allaha allaan baryi jiray fiihi masaajidka dhexdiisa bayna salaatayni yowma alarbicaa'i fii tilka saaca duhri casri inta udhexaysaan la bari jiri maalinta arbacada saacaddaas waxa igu amar igu soo degaa ma jiro ilaa caraftu oo sidaa aan yeelo ilaa caraftu lijaabata waan garanayay uu leeyahay in marka ducadaa laiga la iga aqbalo la i ajiibay xadiidkan marka waa xasan ayb da marka isaga nebiguu ku dayanaa sal l slam masjidkaasuu tegayey arbacada maadaama nebiga la ajiibay bayna duhri walcasri ay ahayd waqtigaasuu ku beeganayay ducada meeshaasu alla ku baryeeyey markaasu wuxuu leeyahay ma ku baryin arrin intuu igu soo dego meeshaa kuma baryin alle ilaa jawaa ijaabada alle inuu alle i ajiibay waa garanayay qaala xadaanaa caliy bnu khalaf ibni khaliifa saasuu ii dhigay sidaas laakiin maaha oo ma jiro cali ibnu khalaf ibni khalifa raawi la yihaha ma jira marka waa xadahanaa khalaf bnu khalifa ayb xadahanaa khalaf bnu khalifa sidaasaa saxa eh, aniga waa akriyey soo maa cali ibnu khalaf ibni khalifa waa akriyey anigaba waa sheegay xadaanaa caliyun faasilo udhexaysay muxuu ku xijiyey marka kan kee wa ya muxuu kugu dhega marka muxuu kugu dhegaade cali ibnu khalaf ibni khaliifa caliyu can khalf bni khaliif suuragal waa noqon kartaa saas ayb laakiin caliy bnu khalf bni khaliifa ma jirto raawi la dhahba magacaas male qaala xadaanii xafs bnu abi xafs bnu xafsu bnu bni akhi anas ayb soo idin dhiga meeshaas ibnu ibni akhi anas dhiga sooma xafsu bnu akhiyaanasa laba ibni mau dhigay mase hal ibni xafsu eh, bnu akhi anas waa la yidhi sax waay xafsu bnu akhi anas akhi anasna marka wuxuu noqonaa cabdullaahi bnu abi dalxa oo akhuu anas liummihi waay ayaa dhalay marka ninkan akhuu anas liummihi baa dhalay xafsa waxaa kaloo la yidhaahdaa xafs bnu cabdillaahi eh, waxaa weeyaan eh, ayb xafs bnu cabdillahi bn abi alxa iyo xafs bnu bni akhi anas ayb oo waxay yidhahdeen xafsu bnu cumara bni cabdillaahi bni abi alxa waay marka xafsu bnu cumara bni cabdillaahi bni abi alxa marka haddii xafsu bnu cumara bni cabdillahi bni abi alxa la yidhaha marka ibnu ibni akhi anas oo noqona marka haddii cumarka meesha laga saarana xafsa bnu akhii anas ayuu noqonaa can anasin qaala kuntu maca nabiy sal ll l slam aan la jiray fadacaa rajulun nin baa ducaystay faqaala wuxuu yihi ya badiica asamaawaati yaa xayu yaa qayuum inii as'aluka faqaala atadruuna bima dacaa ma garanaysaa wuxuu alle ku baryey waladii nafsii biyadihi daca allaha allow tuugay bismihi magaciisa ayuu ku baryay alladii idaa duciya bihi ajaab magacaasoo haddii alle lagu baryo uu ajiibayo alle abu daawud iyo nasaa-i iyo tirmidi baa wariyey qala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qala xadaanaa bnu wahbin qala akhbaranii camru can yaziid bni abi xabiib ayb camr bn اlxaari waa camr can abi اlkhayr wahuwa abulkhayr alyazani anahu samica cabd llahi bna camri qaala qaala abu bakrin radia allahu canhu linabiy sal l slam wuxuu ku yidhi callimnii ducaa-an ducaa-i bar adcuu bihi fii salaatii salaadeyda aan alla ku baryo qaala wuxuu yidhi qul waxaa tihi allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiiran naftaydaan dulmiyey dulmi fara badan walaa yakfir dunuuba ilaa anta fakfir lii min cindika agtaada iiga dhaaf makfiratan dembi dhaaf inaka algafuuru raxiim ayb ducadan markaa eh, abubakr buu nebigu baray waana duco mashhuura bukhaarina wuu warinaya kitaabu dacawaat ee muslimna waa warina marka allahuma inii dalamtu nafsii xaggee lagu aqrinaa ataxiyaadka miya mase sujuudda mase bacda salaad callimnii ducaa-an adcuu bihi fii salaatii bu salaada dhexdeeda waar sujuudda miya mase marka waa ataxiyaadka waxay u badan yihiin culimada ataxiyaadka tashahudku markuu dhammaado kadib inii dalamtu nafsii dulman kahiiran marka uu leeyahay waxaa tiraa ilaahu nafsadeydaan dulmiyey dulmi fara badan dulmiga dulmu linsaani bixasabihi dulmu kulli insaanin bixasabihi nin walbaa dulmigiisu waa bixasabihi waxaa laga yaabaa innaga marka aan fiirino inaan isdhaana nebiga see abuubakar saan u dhahaya abuubakar maa naftiisa dulmi fara badan dulminayo ee abubakar adiga dulmiga kaad naftaada dulmisoo kale maaha keligiis dulmi kaas keliya ha u qaadanin abubakar ninka mansiladiisa taagano isagoo kale ah wixii isagoo kale booskiisa qofka joogo ku noqon karto gaboodfal iyo gaabin iyo ku noqon karto isaga marka yacnii kaasaa dulmi u ah midkaasuu ka istikfaar dalbana waxaa laga yaabaa innaga kaas inuusan waxbaba nala ahayn ee haddii aad dulmi maqashaba ha u qaadanin dad la dilo iyo zina la gala iyo tuugnimo iyo keligeed haddaa adugu dulmiga u taqaan fahamkaaga qalloocan markaas waxaa laga yaabaa insaanka qaarkiis dulmiga uu ku jiro dil iyo dhac iyo boob iyo zina iyo fuxsha inuu ku jiro laa shaka dulmi weyn waay kaas haddana laakiin mar kastoo abuubakar markuu leeyahy allahuma inii dalamtu nafsii kaas inuu galay ha u malaynin marka ee isaga mansilada uu taagan yahay mar kasto wuxuu isleeyahay waad gaabinaysaa waxa haddaad samayn lahayd waa fiicnaan lahayd waa gaabinaysaa buu isleeyahay gaabintaas waayo wuxuu ka istikfaar dalbanaa marka ee dulmiga tuugnimo iyo zino keliya ha u malaynin xadiidkan sharxiisana ibnu taymiya qaaid risaalow ka alifay baabun idaa khaafa sulطaan hadduu sulطaanka ka cabsado qala xadaثna mحamed bnu cubayd qala xadaثna ciisa bnu yunus can اlأcmash qala xadaثna humaamaة bnu cuqbة wa huwa hiqat qala samictu samictu اlxaariثa bna suwayd ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo xaariث bnu suwayd ataymi abu caaئisha hiqatun habtun yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi qaala cabdullaahi bnu mascuud idaa kaana calaa axadikum imaamun midkiin haddii imaam uu korkiisa yahay uu xukumo yakhaafu uu ka baqayo taqaturusahu yacnii jabbaarnimadiisa isla weyninkiisa iyo caradiisa uu ka baqayo alqatrasa marka waxaa weeyaan altajaburu waltakabur walgadab ow dulmahu ama dulmigiisa uu ka baqayo falyaqul ha yidhaha allahuma raba asamaawaati sabci wa raba alcarshi alcadiim kun lii ilaahu i ahaaw jaaran mid i magangeliyo ii noqo min fulaan yacnii hebel xaggiisa ibni fulaan ah kun lii i ahaaw jaaran ay mujiiran min fulaanin min shari fulaan ibni fulaan wa axsaabihi iyo kooxihiisa min khalaa'iqika ah ayib iga noqo mid iga magan an yafruta min an yafruta inuu xadgudbo calaya korkayga axadun qof oo minhum iyaga ka mid aw yataa ama ou ku ou yacnii xadgudbo oo korkayga ku xadgudbo caza jaaruka magangelyadaada adkaatay xoog leh wajalla hanaauka maantaadaa weynaatay walaa ilaha illaa anta ayb qala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa yunus can ilminhaali bni camrin qaala xadaanii saciid bnu jubayr can ibni cabaas qaala idaa atayta suldaanan haddaad u timaada mahiiban laga heebaysto takhaafu aa ka baqayso an yasduwa bika inuu ku qabto ayb inuu ku qabto ku qahra markaa ku qasbo faqul waxaa tihi allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiican ilaahay waa ka adagyaha khalqigiisa dhammaantood allahu acazu mima akhaafu ilaahay waa ka awood badan yahay waa ka xoog badan yahay mima akhaafu waxaan ka baqaya wa axdaru aan ka digtoonahay acuudu biاllahi aladi laa ilaha ilaa hu almumsiki الsamaawaati allihii samada celinayo asabca toddobada an yaqacna muxuu ka celinayaa min an yaqacna inay dhacaan cala alardi dhulka ay ku dhacaan ayb ilaa biidnihi maahan isaga haddou amro waa dhacaya min shari cabdika fulaan waxaan kaa magan gelayaa addoonkaaga hebel shartiisa wa junuudihi ciidanka uu soo wato wa atbaacihi atbaacdiisa wa ashyaacihi kooxiisa kooxdiisa min aljinni iyo walinsi ah allahuma kun lii jaaran min sharihim mid shartooda iga koriyo iga magan yani magan geliya noqo jala hanaa'uka wacaza jaaruka watabaaraka smuka walaa ilaaha gayruka halaaa maraatin haddii marka wax kastoo uu yahay iyo si kastoo uu dhib badan yahay ilaahay waa kaa celinaya qala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qala xadaanaa sukayn bnu cabdilcaziiz bni qays wahuwa alcabdiyu alcataar saduuqun yarwi can ducafaa qaala akhbaranii abi abi marka ibnu khusayma daciifiyey ayb cabdulcaziiz ibnu qays alcabdi dacafahu ibnu khuseyma ibnu xajar maqbuul buu ku yidhi taqriibka ayb ana bna cabaasin xadatahu qaala man nazla bihi hamun qofkii murugi kusoo degto aw hamun ama murug ow karbun kurbo aw khaafa ama ka cabsado min suldaanin suldaan fadacaa bihaa-ulaa'i kuwan ku ducaysto ustujiiba lahu waa la ajiibayaa as'aluka bilaa ilaaha ilaa anta rabu الsamaawaati sabci warabu اlcarshi اlcadiim waxaan kugu su-aalanayaa laa ilaha illaa anta towxiidkiibuu ku tawasulaaba waas'aluka bilaa ilaha illaa anta rabu الsamaawaati sabci warabu اlcarshi اlkariim waas'aluka bilaa ilaha illaa anta rabu الsamaawaati sabci warabu اlcarshi اlkariim waas'aluka bilaa ilaha illaa anta rabu الsamaawaati sabci wاlaraadiina الsabci wamaa fiihina inaka calaa kuli shayin qadiir uma markaa dabadeed salilaaha alla su-aalo xaajataka dantaada dantaada marka ilaahay weydiiso su-aalo marka dee tawxiidkii iyo rabbi sifaadkiisii iyo alla ugu tawasula baabu maa yudakharu liddaaci min alajri waathawaab waxaa loo kaydinayo qofka ducaysanayo ajar iyo thawaab ah halkan hadda wuxuu gelayaa ducada haddii aad ducaysato waxaad dhici karta wixii aad rabtay inaan lagu siinin laakiin ajar baa heli qala xadaanaa isxaaq bnu nasri qala xadaanaa xamaadu bnu usaama huwa abu usama xamaadu bnu usaama badanaa kunyadiisaa lagu keenaa ninkan kutub alxadiid xadaanaa abu usama ayaa maqlay xamaadu bnu usama can caliy bni caliyin wahuwa caliy bnu caliy bni nijaad alyashkuriy laa ba'sa bihi qala samictu aba lmutawakil annaajiy abulmutawakil annaaji cabdullahi bnu xabiib caliy bnu daawuud cafwan abulmutawakil annaaji caliy bnu daawuud qaala qaala abu saciidin alkhudriy can الnabiy sal ll ly slam maa min muslimin muslim ma jira yadcuu alla baryayo laysa biiثmin dembi aan ku alla baryaynin ay laysa yadcuu biiثmin walaa biqaطicati raximin qaraabogoyn aan ku alla baryaynin ilaa acdaahu alla waa siinaya ixdaa halaatin saddex midood buu siinayaa ima an yucajila lahu dacwatahu ducadiisa inuu usoo dedejiyo wa ima an yadakhirahaa lahu inuu ugu kaydiyo fi laakhirati aakhiro wa ima an yadfaca canhu inuu kaga riixo uu kaga celiyo min asuui xumida midlahaa iyadoo kale intii uu alla baryoo kale shar inuu uga celiyo qaala idan nukhir markaas wuxuu yidhahda waa badinaynaa marka ducada qaala wuxuu yidhi allahu akharu ilaahay baa marka yacni akharu badin badan waxuu idin siinaya waa badan yihiin alle allah idinka badan waxuu idin siinaya meeshaa marka dadka qofka ducada waxaa laga yaabaa waxaan adiga aada alla ka barisa haddii lagu sii dhibba inay ku ahaa lahaayeen oonan lagu siinin laakiin balaayo iyo shar adiga kuu dhib badnayd lagaaga maareeyo lagaaga celiyo oo lagaaga mooso marka ducadeydii lama aqbalin lama aqbalin qofku inuu yidhaahdo maaha shar kugu soo socotaa lagaaga celinayaa qiyaamahaad helaysaa ama waaba lagu siinaa w ducada markaa ilaahay barisa wixii un inaad hesho shardi maaha imaam axmed iyo keyrkiis baa xadiidkan wariyeen qaala xadaana bnu shayba ibnu shayba marka waa cabduraxmaan ibni cabdilmelik ibni shayba alxizaamiy qaar marka ibnu abi shayba dhigay ma jiro qaala akbaranii bnu abi lfudayk qaala xadaanii cabdullaahi bnu mawhab cabdullaahigan marka cubaydullaahi baa layihaha magaciisa cubaydullaahi bni cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni mawhab ayb laysa bilqawiyi can camihi adeerkii cubaydullaahi bni cabdillaahi bni mawhab uu ka warina abu yaxya maqbuul can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal maa min mu'minin mu'min ma jiro yansibu wajhahu wejigiisa taagaya ilallaahi alla xaggiisa u taagaya yas'aluhu mas'alatan mas'alo su'aalanaya ilaa acdaahu iyaha alla waa siiya imaa cajalahaa lahu waa usoo dedejiyaa fi dunyaa addunyada wa imaa dakharahaa lahu waa u kaydiyaa fi laakhirati aakhiro maa lam yacjal hadduunan degdegsanin qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah wamaa cajalatuhu degdegiisu waa maxay qaala yaquulu wuxuu dhahayaa dacawtu wa dacawtu waan baryey waa baryey walaa araahu mana arkaayo alla yustajaabu lii inuu i ajiibayana ma arkaayo ayb bukhaari iyo muslim baa isagoo mukhtasara xadiidkan soo saareen ayb hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamed